erayada kooban aan tilmaami doonaa wuxuu yey ummadda muslimiinta ah horukaceedu iyo dadnimadeedu waxa uu ku xidhan yahay midnimadeeda inta ay midowdo ayuu ku xidhan yahay inta ay horu kacdo wuxuu ku xidhan yahay dibudhaceedu iyo burburkeedu inta ay murantee khilaafto ee ay kala tagto waxa la hubaa kollayba khilaaf inuu dhacayo sida walaalkayga iga horreeyay uu tilmaamayo kitaabka iyo sunnadana ku cad kollayba khilaaf isagu wuu imanayaa laakiin daa'ifadii siday kitaabka iyo sunnaha ee u nisbe sheeganaysay salafi lumma ee u nisbe sheeganaysay ummadda muslimka ah taariikhdeeda dheer ay soo jirtay dadkii hogaaminayay a'immadeedii waxaa aada u muhima inay taasi midaysnaato waxaa inagaga filan qadiyadda muhimmadeeda inagoo waaqaca taariikhiga islaamigaa in yar dib u akhrina burburadii ugu waaweynaa dunida muslimiinta waxay ku dhaceen in wakhtiyadii dayaacooda ugu badnaayo murankooda iyo khilaafaadkooda tusaale ahaan haddaan soo qaadanno dumitaankii baqdaad ay duntay ee tataarku qabsaday haddaan soo qaadanno qudus iyo marlabaadkii farenjigu qabsaday ama kristanka gacantiisa ay gashay haddaan soo qaadano andalus iyo qurnaada markay gacantii gaalada dib ugu noqonaysay xataa haddaan soo qaadano xajarul iyo waagii la waayey dhowr iyo labaatan sannadood baynu naqaanay inay qaraamita la maqnayd oo intay xajarulaswadka gebigiisaba qaadatay ay baxrayn iyo meelahaasi la jireen kullu haada ama waxaasoo dhammi waxay ku dhaceen ummadda muslimiinta ah wakhti murankooda iyo khilaafaadkoodu uu aad u badnaa wakhti midnimadoodu ay aad u yarayd wakhti uu qof waliba ka kale isku dayayay inuu suldaaro matalan qurnaata maalintay dumaysay shan boqoloo sano iyo waxoogaa baa laga joogaa hadda cid kale daayee intuu ninkii boqorkee meesha haystay ciidamo haystay oo dagaal tegey intuu dagaalka ku maqnaabay waxoogaa meesha joogay intay isu sii urursadeen ayay inaanu dhalay la heshiiyeen markaasaa lasii inqilaabay intuu isagu ku maqnaa frontka ayaa lasii inqilaabay markuu soo noqdana waxay noqotay inuu la dagaalamo iyo inuu iska daayo wuxuu doorbiday inuu maalqa iska qabto markaa magaalo kaloo iyanaa ciidamo ay ku agxeeraayeen inuu iska qabto say sidii ugu socotay qurnaadana gacanta kuwa kala gashay waxaan leenahay marka ninka soomaaliga ahi kolley mashkilaad soo gaadhay daraaddeed waxaad moodaa erayga midnimo iyo marka laga warramayo iyo wax khayaala inuu isaga haysto ama waxaan qurux badnayn waayo reerba reerka xigu waayaa dhibay ama mashkiladu geystay ama uu ka xantaday ama mashkiladii ka soo gaadhay markaa ninka yidhaahda midnimaan ka warramayaa maanta ummadda soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta markuu arkayo tafraaruqeeda kaanamaa rajul fii axlaamihii ku jira qof riyoonayoo kale ula muuqata laakiin waxaan u arkayaa xaqiiqada waxay tahay qofka aan isku dayaynin inuu ka hadlo ama aan isku dayaynin inuu u socda inuu yahay ka riyoonaya fii caalami alwaaqic isagaa riyoonaya waayo nolosha kama suurtagal aha nolosha maanta la joogo ummadda muslimka inay kor u soo kacdo iyadoo aan midnimadeeda raadin iyadoo aan dadka muslimiinta ee camalka islaamiga wada midnimadooda dib ugu sacyiin sidaa daraaddeed waxaan leenahay waa mawduuc muhima waa mawduucka hadalkiisu laga yaabo inuu dad badan dhibo laga yaabo midnimada la sheegaya inuu in badan ka dhadhansanayo jaraaxaad nabarre ku yaalla oo uu og yahay ciddii ku dhufatay iyo agagaarkiisa uu ka daydayayo inuu aad uga dareemayo laakiin raqma anfik waa kugu qasab inaad qadiyaddan ka warranto waa kugu qasab inaad in badan u fiirsatid waa ilaa tii carabtu ay sheegaysay dibiga madow maalintii la baa kacadna la cuna maalintii wanaad cayn ka noqotay ayuunbaadna nabarku soo gaadhay ka kalena nabarku gaadhay inta kalena uu gaadhi doona waxaan leenahay markaa mas'aladani waa mas'ale muhima waa masale aan ahayn deris saacad lagaga warramo waa mas'ale aan ahayn yacnii wax maqan oo laga warramaya aan ahaynee wax taagan oo u baahan in in badan laga warramo lagu celceliyo u baahan waa masale baynu leenahay haddii loo eego mawduuca dushayda ku dhajisan ee ah wasaa'isha ummadda muslimkaa loo badbaadinaya aynu leenahay waa keeda koowaad waxaan isku dayayaa marka inaan waxyaabo yaryar ama nuqad yaryar tilmaamo asbaabta keenta inay dadka muslimiinta midoobi waayaan waxaa laga yaabaa qaarna inay khaarij yihiin qaarna daakhil yihiin ama qaarna inay dibadda kaga yimaadaan qaarna gudahooda ay ka yimaadeen khilaafka ummadda muslimiinta dhexdeeda yaalla ee u baahan in la mideeyaana waxaa laga yaabaa noociyaad kala gedisan inuu leeyahay asbaabtiisuna inay noociyaad kala gedisan leedahay maadaama wakhtigu aada u kooban yahay waxaan isku dayayaa markaa inaan bixiyo ishaaraat fii xuduudi cilmiya intaan wax ka garanaya ama wax ka arki karayo qofba inbuu wax ka arki karaaye inaan bal wax ka tilmaamo awalan waxaan leenahay dadku inuu kala nooc ahaadaa waa sunno ka mida ah ilaahay sunankiisa uu nolosha duldhigay ilaahay baa midabada u kala gediyey dhaqamada qaarkood u kala gediyey akhlaaqiyaadka yacnii suu qofku wax baranayo ama cuquushooda ama ashkaashooda ama waxaasi oo dhan waana awoodi karay alle subxaana wa tacaala inuu waxoo dhan mid ka dhigo laakiin aayad daraaddeed baa looga dhigay waxaan leenahay khilaafka jira ama dhaca dhowr noocba wuu noqon karaa khilaaf maxmuuda wuu noqon karaa mid ammaanan oo ahlu xaqu da inay ahlu baaطilka khilaafaan waa mid ammaanan waa mid qur-aanku inoo tilmaamayo ina almushrikiin wاlyahuuda wالnasaara iyo wixii la noocayn la khilaafo xaqa ahlu xaqu inuu khilaafo ahlu baatilka waa mid iyadu macruufa oo maxmuuda oo kii la rabaya mid madmuumina wuu jira mid saa'iqoo suurtagal ahina waa jira mid waliba runtii wuxuu u baahan yahay inu wax yar ka tilmaamno laakiin waxa aan jeclahay uun inaan haddii wax la tarkiisinayo ama waxoogaa aan isku dayo inaan isdul taago inaan isdul taago ka u dhaxeeya inaanan khilaafka saa'iqa ee mujtahidiinta dhexdooda iyo waxaas in badan ka sii warramay waman araad ciddii rabta mawduuca inay wax ka tilmaamtana kutayb aad u yar oo kollay anugu intaan akhriyay kii ugu anfac badnaa ee masaladaa ka warramuun baan u tilmaami lahaa waa rafci almalaam lilcallaama ibnu taymiya waa kutayb ayaan odhan karnaa aad u kooban koobnidiisaasi kuwa waaweyn oo dhan igala qiimo badan isagoo sidaa u kooban oo aad u yar ayuu kuwa waaweyn oo tiro badan leh ka faa'iido badan yahay saa daraaddeed ciddii u baahan isagaanu tilmaami lahaa waana wakhtigan casriga waaba iska tiro badan yahi cidda wax ka qortay iyo waxa laga qoray culammada mucaasiriinta ah khilaafka madmuumka ah oo ah kaynu leenay waa ka u baahan in la zuuliyo si uu u dhaco tawxiid اlumma aw tawxiid alcamal alislaami ayaa muhima ah inaan focuska saarno amase ku soo koobsanno waxaan leenahay asalku wuxuu yihi khilaafku ariiq lagu xallilaa buu leeyahy ummadda muslimiintana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay siday u xallili lahaayeen waana weedh iska kooban fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاlrasuul ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala haddii aad wax ku murantaan ama isku qabataan ama ku kala tagtaan waxaa u celisaan un alle iyo rasuulkii yacni waxa weeyaan ummaddu marjiciyada inay isku waafaqdo haddii kow ummaddu marjaca loo noqonayo marka muran yimaado la ysku waafaqo waxa fududaanaya waxan oo dhan xallintiisa dii marjaca la ysku waafaqo waxa fududaanaya waxaan oo dhan xalu raadintiisa laakiin mar kastoo muran dhacaba haddii meel kale looga dayo usluub kale laysku dayo in loo xallilo si kale in laysugu dayo in wax looga baadho wuu sii ballaadhan doonaa un waayo waxayn leenahay intan la xadidaa waa min raxmat illaahi subxaana wa tacaala cuquusha bini aadamku waa wax kooban in koobanna waxbay ka aragtaa waxay wax ku binaysay ugu weynina waa waxyaabaha ay kala kulanto xawaasteeda alxawaas alkhamsa waxyaabuu kala kulmo sida daraaddeed waxyaabaha xawaasta uu bini aadamku kala kulmo ee ku saabsiisan yacnii nolosha la arki karo ee hoos geli kara taxta tajriba bini aadamku iskuma khilaafo walidaalik ayaa markaa dib ugu noqoto maalan miyaa aragteen synis shuuciya iyo mid rasamaaliya saynis buudiisa iyo mid islaamiya ma jiro qawaacidda sayniskii ama qawaacidda bracticalka ee waxyaabaha laabka geli kara ahi ma kala laha waxaa soo saaray buudhism iyo muslim iyo christan iyo yahuudiya waa qaacida laabka haddii la geliyo saxmi karto fudud amaa waxyaabaha ku saabsiisan waxa uu caqligu xallilo waxyaabaha caqligu taxliiliyo waxay doonaanba ha noqdaan dhaqan akhlaaq caqiido diimo dhaqaale waxyaabaha artiska ay gaaladu yidhaahdaan ama waxyaabaha human scienceska qaarkood ay ku sheegaan ama waxyaabaha uun aan laabka la geynin ee caqliga bini aadamka lagu wadwado waxay kale leeyihiin suura ah caqligay ka timi mid waliba dhaqaale raasamaali dhaqaale shuuci mid buudisa ma aaminsan mid wax kale aaminsan yacnii suura bay wadataa meeshii ay ka timi waxyaabihii caqliga lagu waday walidalik baa yaquul ibnu taymiya raximahu ullah wuxuu ku tilmaamayaa fii fataawi haddii la yidhaahdo buu yidhi waidaa radduu ilaa cuquulihim buu yidhi falikulli waaxidin minhum caql haddii la yidhaahdo buu yidhi waxyaabaha kan iyo loo celinin kitaabka iyo sunnaha ee ha loo celiya cuquusha qof waliba caqligiisuu leeyahy adna caqlaa wataa adna mid baad wadataa kuwa kalena mid bay wataan marka way adagtay si meel laysugu yimaado dunida maanta waxaa khilaaf dhex yaalaana waxa weeyaan marjacnimadaan laysku waafaqsanayn halka wax loo celinayo ayaan laysku waafaqsanayn kuwa isku waafaqay inay caqliga u celiyaana dee caqligii midayn kari waa walidaalik bay yeelatay furuucdaasi aad u tiro badan leh laakiin ummadda muslimkaa waxayn leenahay waa min raxmat illaahi subxaana wa tacaala caqliga bini aadamkii wuxuu ka dhigan yahay waa laydhkan oo kale laydhkan halka loogu talagalay haddii lagu ifiyo wuu ifiyaa haddaad qol istidhaahdo ku ifi wuu ku ifinaya laakiin ka warran ninka yidhaahdaa xagga sare inoo saaro dunida laambaddani ha ifiso laambadnimadii kama tegin iyo laydhkii iyo korontadiisii iyo baawarkiisii laakiin xuduud buu leeyahy xadkiisii meel aan ahayn baad rabtaa inaad ku ifiso alcaalam kullu ayaan electricity ku soo ifinaya haddaad tidhaahdo waa waxaan waxba ka jirin laakiin haddaad tidhaahdo qololka yararee midmadoow baan ku iifsanaya waa wax wax ka jiraan caqliga bini aadamku markaa xuduud buu leeyahy xuduuddiisa haddii lagu ifiyo waxbaa ka jira waxna wuu xallili karaa laakiin haddii xadkiisa la dhaafiyo oo wixii loogu talagalay inuu alle xallilo subxaanahu wa tacaala aad tidhaahdo cuquusha ku xallili ma lama hagaajin karayo saa daraaddeed waxaynu leenahay asbaabta koowaad asabab alأwal lilkhilaaf huwa aljahl sabab alawal sababta koowaad ee midnimada hor taagan ummadda muslimka inay midowdo ama addunya kullahaaba dheh sababta koowaad waxayn leenahay waa jahli jahligaasina wuxuu ka yimi bayn leenahay can ilmarjiciya halkii loo laabmaya khilaafka laga xalilaya baa jahli ku dhacay waa jahli muab waa jahli murakaba waa jahli aan jahli ka weyni jirin meeshii loo wada noqon lahaa marka laba garan waaye meelo kale loo noqdo waa jahliga ugu weyn alumma alislaamiya haddii la rabo midnimadeedu inay soo noqoto waa in marka ugu horraysa jahligaasi uu faydmaa manhajka iyo usuushiisa ku saabsiisan waa inuu faydmaa wa ilaa waxa ku dhacaysan kuwii ilaahay lahaa fanasuu xada mima dukiruu bih faaqnaynaa baynahum alcadaawata waalbaqda'a abadan ilaa yowmi alqiyaama kuwii yidhi inaa nasaara baa ilaahay yidhi nasuu xada mima dukiruu bih marjica wixii looga dhigay bay qayb ka mida ka tageen dabeetana ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbaqdaa cadownimo iyo baqda iyo oo dee ah waxyaabaha khilaafka ka ratibma ayaa alla ku itixaamay subxaana wa tacaala waxaa alle subxaana wa tacaala uu inoogu tilmaamaya qur-aanka walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm usuushaasi waxaynu leenahay waa asal aan u baahnayn sharax badan ee u baahan ciddii rabtae u sacyinaysa inay ummadda muslimka ahi dib u midowda waa inuu u sacyiyaa siduu u caddayn lahaa manhajkay ku midoobi lahaayeen waa inuu u sacyiyaa sidii ay u aqbali lahaayeen marjaca ay murankooda ku suulin karayaan oo ah sidii loo faydi lahaa madmadowgaasi tiro badan leh oo ah sidii noogu noqon lahaa kitaabka iyo sunnada waa kii xadiidkii walaalkay igaga horreeyay oo akhrinaya imaam albukhaari uu warinaya tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam dunida markaa culammada laga dhammeeyo dadku inay yeelan doonaan ru'asaa ama ru'uusan juhaala inay samaysan doonaan culammada iyo ru'uusta juhaashaa maxaa u dhexeeya labaduba caqlay leeyihin waxaana laga yaabaa ru'uuskan jaahilkii dakaagiisu ama intelijenskiisu mararka qaarkood inuu caalim ka sarreeyo haddii intelijenism lagu xisaabtamayo de ninka caaqilkii ama odayga ama madaxda ahi iq-giisa haddii la eegayo meeshu ay iq iq tahay waxaa laga yaabaa inuu caalimkaba ka aykiyu sarreeyo laakiin waxayn leenahay waxa u dhaxeeya faraqii wuxuu yahay midna marjac buu wataa midna waxa weeyaan hawadiisa uma yacni ma wato meeluu celinaya jahli baa daboolay sidaa daraaddeed ma aha masaladu intelligence ma aha dad wax aqoonaa jira waxa weeyaan waxa la meeshii waxa kan loo celin lahaa intelligencekeenno dhan haddaynu isu uruurinnana ma xallili karaan inaanay xalili karin maxaa u tusaalaha caalamka taarikh اlfalsafa waxaa laga yaabaa in la hayo oo recorded iminka tahay laba boqol iyo konton sano ka hor e, taarikh اlmilaadiya laba kun iyo شhan boqoloo sano ka hor haddana inay laba kunoo kala marayso almost afar kun iyo شhan boqol in la hayo afartaa kun iyo shantaa boqol wixii cuquul bini aadama fakeraysay fii baab alfalsafa ka fakeraysay waxay isku waafaqsayiin miyaad aragta qaacido kastoo uu mididejiyo waaxidka ay kuyu badan unbaaba yimaado dhanka kale uu wada xagga kalunbaa loo jeediya waa uun mutanaaqidaad xaggan marka mididejiyaba mid kalunbaa yimaado xagga dabeetana midba midunbaa laga dabageeya filosofebel baa waxaa waxaa dhigayoo filosofebel baa ka daba yimi oo wuxuu yidhi caynkaa iyo caynka maaha waa sidaasaan kana midunbaa ka daba imaado waa samaysaan cuquusha basharku waa kaa waxay leenahay marka jahligu iyo dulmigu waa waxyaabaha qur-aanku ku tilmaamayaba inay yihiin aslu kulli shar waxamalaha alinsaanu innahu kana daluuman jahuula baa layidhi alamaana markuu insaanku xambaaray waxaa lagu tilmaamay sababaha u geystay inay ka mid ahay aلظulmu wاljahl jahligaas waxaynu leenahay oo ah marjacii loo noqonayay in la faydo oo uu caddaado marjaca loo noqonayo kow ثاني الأمر jaahilku adilada de si fiican uma fahmo ama se dawaahirta caadiga ah hadduunu wax badan u fiirfiirsanin wax badan kuma qaato walidalik ba xataa foqorada ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya yaxsabuhum اljaahilu aغniyaءa min التacafuf qofka jaahilkaah inuu u malaynayo fuqaradii la yidhi waxaa la siiya waa kaa muhaajiriintii dhowrsanaydee caynkaasiiya ah. ee aan dadka dawarsanaya waxa kaan ahayn ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay yaxsabuhum اljaahilu akhniyaa jaahilku inuu hani u malinayo had iyo goor jaahilka dee xukumkiisu waa qaldayay un qofku hadduu wax jaahil isagoo kaa uu isku dayo inta badan un maqluubkuunbuu u ridaa yacnii si qaldan unbay uga dhacdaa waxaan leeyahay markaa waa waxa koowaad aynu u baahanay inaynu dib ugu noqonno qadiyadda labaad ee aan leenahay khilaafka madmuumka ah soo koobi kartaa oo asxaabi alcamal alislaami awluma ah, alislaamiya cumuuman ayay isu keeni kartaa waxa weeyaan bay leyn inaynu hawal bashar ka tagno oo runtii tii hore aan wax badan sii fogayn alhawa waa marad nafsi licadami اlikhlaas waa dadka xanuun ku dhaca uun ikhlaas la'aanta daraaddeed marka ikhlaaska la waayo hawa nafsi unbay dadku raacaan isagana si kooban baynu u tilmaamayna waxayn leenahay dadka muslimiinta acmaashoodoo dhan inay liwajhi illaahi subxaana wa tacaala ula qastiyaan oo ilaahay dartii wax u qabtaan baa muhima aan hore u wado wakhtigaa igu yare sababta kale saddexaad ee caamka ee culammadu tilmaamaan waxaa ka mid ah atacasub التacasub tacasubku waa xaqa inta dhankaaga un inaad aragto laakiin inta kale in lagaa madoobeeyo qofka kale waxa uu xaq wato iyo waxun inuu madow kaa fuulo adiga intaadun baa kuu muuqato un inta aad inay xaqa tahay qaabkaasi caqliga u fekera waa min simaati ahli اlkitaab min khisaali ahli اlkitaab bay ka mid tahy waayo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy waidaa qiila lahum aaminuu bima anzla allah qaluu nu'minu bima unzila calayna wayakfuruuna bima waraa'ah wa huwa alxaq musadiqan lima macahum ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacala haddii la yidhaha war waxaa la soo dejiyey rumeeya waxay leeyihin annaga intiina lagu soo dejiyey baan rumaysannay wixiise ka dembeeyey annagu rumayn mayno dad kale inta lagu soo dejiyo rumayn mayno iyadoo baa ilaahay leeyahy kaa kale ay ka gaaloobayaan uyahay wahuwa alxaqu musadiqan limaa macahu waa xaq rumaynaya intan ay haystaan laakiin ma ogola idan waa sifa min sifaati ahli اlkitaab inaad mutacasib noqoto oo xaqa inta xaggaaga xigto inaad aragto laakiin aad arki kari weydo saaxiibka ama walaalkaaga kale xaqa uu hayo ama inta dhinaciisa ah tacasubkuna inaad waxuun iskaga indhala'aato oo aad o dhan isaga tacasubtaa waa wax foolxun xataa walow bialqaab diiniyana xataa ha noqde yacnii saxaabada waxaynu naqaanaa yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tarbiyeeyey acmaashii ay samaynayeen iyo waaqacaadkii dhacayay iyo dhibaatooyinkii soconayay dhexdoodaa tarbiyadu ku socotay sidaa daraaddeed ayaa waxaynu naqaanaa maalin in laba nin oo shaqaalo ahayoo biyo ghaswatu bani lmustalaq inay laba nin isdileen oo shaqaalo ahaa dabeetana dhibtii meesha ka dhacday eray ay soo baxeen yaa almuhaajiriin wa yaala alansaar la leeyahy ismi lmuhaajiriin iyo ismi lansaar waa laba magacoo maxbuuba ah, waa laba magacoo ka mida kuwii fiicfiicnaaya kitaabka ku soo aroray sunnada waa laba magac aan odhan karno haddii alqaab lala baxayo un waa alqaabta ugu macaan haddii uu dadku laqabuun ama magacuun ama ismuun uu la baxayo waa ismada ugu macaan waayo waxaynu naqaanaa qur'aanka magacyo lala baxo kusoo baa urura dee waxa ugu horeeya muslim iyo mu'min iyo kuwa ilaahay ku sheegay dadka marka la kala saarayana wuxun baa lagu kala sifeeyey faasiq iyo kaafir iyo sifaadkaasay kala leeyihin iyo mu'min iyo mukhlis iyo kuwa muhaajiriinta iyo ansaartu dadka sifaadkaa watabay calaamad qaar ka midoo ahaayeen dadka mu'minka iyo sifaadka la halmaalo wata ayay astaan u ahaayeen maca daalik weedhaasi markay soo baxday yaa lalmuhaajiriin iyo yaa lalansaar wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabayey inay tahay abidacwa aljaahiliya waana bayna adurikum ama inay tahay yacnii waxaan islaamnimada marnaba ku bannaanayn qofku inuu tacasubo ma aha wax fiican sida daraaddeed waxayn leenahay waa in mas'aladatan iyana la fayda waxaan leenahay marka mushkilaadka saddexda tan ka yimaada sidee loo xalili karayaa mushkilaadka arrimaha kan ka yimaada sidee loo xalili karayaa waayo haddaan mushkiladdaa la xalilin waa mushkilad aad u dhib badan waana dee dadka muslimiinta hadday sii kala tagaan waa waxa alla qur-aanka inta badan kaga digayo walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum albayinaat walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum atanaasuc markii la sheegay fatafshaluu baa la yidhi alfaau litacqiibi watartiib kaannamaa hadduu kani dhaco kana u daba yaallo uma baahna wax kale hadday ummadda muslimkii qaadato ariiqaasi xasiilada ama natiijadu yana waa macruuf waa halkan buu ku dhacaysaa waxaan leenahay waxaa lagu xallili karaya dadka muslimiinta inay in badan mas'aladan ka fiirsadaan weeyaan waxaa lagu xallili karayaa in marka ugu horaysa masaladani masalo yar maaha waayo waxaan leenahay dhibta xataa cadowga dabadda ka yimaada muslimku intuu manhajkiisa ku sugan yahay ee uu midaysan yahay weligeed gaalo kamay xoog badan ama may waxyeelin marka taarikhda dib loogu noodo sida daraaddeed waxaan leenahay alta'uuraat alkhaarijiya aw الta'hiir اlkhaariji sababtiisu waa maxay waa altaqsiir addaakhili baa sabab u ah yacnii waad gaashaan la'day gaashaankani hadduu jiro warmaha cadowga kollayba warankiisa waa sitaa dhigina maayo laakiin waranka cadowgani marna wuu ku mudi karaa marna kuma mudi karo xijaar baad ka haysaa mar wuu ku mudi karaayo dee marka aad kala lunsantiin wuu ku mudi karaa marka se aa midaysantiin idinkoo manhajkiin iyo wixiina wada kuma mudi karo saa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam tarbiyadu uu saxaabada siinayay ama qur-aanka ku taallaba saxaabaday lahayd sidaanuu jabna anna haada markay yidhahdeen qul huwa min cindi anfusikum baa la yidhi idan cinda alanfus in la taxliiliyaa u baahan waa ynan in badan ka warramin gaalaa kan samaysay maraykan baa soo cararay qolo kalaa ku tagtay gaalada ilahay baa sheegay inay isu tegi doonaan weligoodna soo wadi doonaan uma baahna sheegsheegis qur-aankay ku taallaa inaanay hadhaynin inaad ama raacdo ama kaa takhallusaan mooyaane de iyaga waa kaa wasiiladoodana waa la yaqaanaa ahdaaftoodana waa la yaqaanaa haayaadkooda waa la yaqaanaa waa wadayaana ilaahay baana sheegay inay wadayaan laakiin iyagu waxa ay wadaan oo dhami kuma ta'hiirin karaan wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya kuma ta'hiirin karaan haddii adiga daakhilkaagu yahay mid muxasana oo awalan taxsiinaadkaaga koowaad uu markaasi yahay alwaxda ama midnimo hadduu ku maxsuuntay waxaan leenahay marka waxaynu u baahannay kow inaynu xadidno manhajka iyo marjiciyada iyo meeshaynu noqonayno alxarakaat alislaamiya cumuuman in laga yaabo fi tafaasiil اlmanhaj inuu khilaaf iska jiro dadka badhna saxan yihiin badhna akhtaaleeyiin laakiin cumuuman waa aqbalsan yihiin mala alkitaab wasunna iyo salafulumma waxay wadeen in loo noqdo waxaan leenahay qadaayaadka midnimadu aniga fii ra'yi se iigu muuqato wax lagu xallila inta badan maaha oo keliya mu'tamaraad iyo ururo iyo isu imaatino iyo kan ee waa wax lagu xallila baan leenahay marka ugu horraysa can ariiqi tarbiya qofka la rabaynayo in la soo saari karo qof dad la noolaan kara oo wax la qaybsan kara oo muslim noqon kara oo toosnaan kara qof hadday maamultay ka dambayn kara hadday ra'yi tahay dhiiban kara hadday xaq tahay caddayn kara hadday waajibaad tahay gudan kara hadday la noolaanshiyatay la noolaan kara waa laga yaabaa mabaadi'da iyo qoraalka waraaqaha ku qoran inaynu isku waafaqno intaynu isu nimaadno laakiin waxaynu u baahannahay qofkii waxa kan fulin lahaa dadkii waxaanay ku dhex fuli lahaayeen dadkii waxa kan qaadan kari lahaa saa daraaddeed aniga aragtidayda iguma muuqato xalku oo keliya inuu yahay niqaashka iyo wadahadalka iyo isu imaatinka oo keliya koow wuxuu igu muuqdaa awalan inaan dib ugu noqonno manaahij tarbawiya lilxarakaati alislaamiya in dib loogu noqdo in la eego alfardi lmuslimka aynu rabno inaynu soo saari karno iyo noocu noqonayo sidaa daraaddeed ba waxaan leeyahay qawaacid ka mida qawaacidda islaamigaa haddaan marka hore qofka muslimkaa ah lagu tarsiikhin caqligiisa haddaan lagu xoojin aad bay u dhib badan tahay inay inoo hagaagto midnimadaynu doonayno haddaan qawaaciddaasi lagu toosinin qofka muslimkaa caqligiisa oo aanu si dhaba u qabsanin aad bay u dhib badan tahay inuu tooso qawaaciddan maxaa ka mid ah alqaacida aluulaa baan leenahay u baahan inaynu dad ku rabayno dad ku soo saarro waa alukhuwa fi illaah qofka muslimkii garto qofka kalee muslimkee mu'minkii inuu walaalkii yahay ma aha qofka isku xarakada tihiin ama isku aragti ka tihiin masaa'ilka qaarkood ama caynkan ma aha waa laga yaabaa inaa wasaa'il tagyiir fi lcamal alislaami inaa mukhtalaf ku kala tihiin waa laga yaabaa qadiyo sida loo qiimaynaya inaa kala aragti ku kala noqotaan waa laga ya markaan leeya ka kala aragti ku kala noqotaan macnihinu maaha ina mid waliba sixan yahay midkii inuu qaldan yahay ay u badan tahay laakiin haddana macnaheedu maaha inaydan walaala ahayn waxbaynu ku kala qaybsannay ama aragtaynu isku haynaa ama aragtaynu ku kala ra'yinay marnaba ma dumin karto qaacidada asalka ah ee ah alukhuwa alula alukhuwa fi اllaah waayo sifada qofka uu ah ee inuu iimaan leeyahayah ayuu ku mudanaya xaqa kan inuu iimaan leeyay sifadaabuu ku mudanaya waayo ilaahay wuxuu yidhi innama almu'minuuna ikhwa waa aayad dhammaantiina wada taqaanin qof kastoo muslimina u akhriyo laakiin inta u fiirsataa yar waxay leenahay sifadaa inuu iimaan laga helay iimaankii miyaad ka anfinaysa miyaad leedahay iimaan ma leh maya mar hadduu iimaan leeyahay dee waa walaal noqdaa mar hadduu iimaan leeyahay oo lagu hubo inuu iimaan leeyahay waa walaal noqdaa muslima ummadda muslimka ahina bacda quwati alcaqiida xooggeeda labaad waxa weeyaan quwat alukhuwa uma quwat asilaax ummadda muslimkaa xooggeeda saddexdan ubuu ku salaysan yahay awalan caqiidada iyo iimaankoodu intuu kobacsan yahay heerku gaadhsiisan yahay iyo intuu ka madhan yahay khusucbalaadka iyo waxyaabaha khuraafaadka ah aaniyan inta walaalnimadoodu ay adag tahay waayo hadday wada caqiido saafiya a ah haysataan laakiin midbaka kala cunayo o cirib tahayo wax naf lama tiidin wax badan noqon maysaan laakiin markay caqiidadu toosto walaalnimaduna toosto ayaa quwatu silaaxaaguna wax mudi karaa warankaaguna markaasuu macno samayn karaa saddexdaasi markay isbiirsadaan ayaa ummadda muslimkaa xooggeedu muuqan karaa midnimadeedu muuqan karaa walaalnimadu waa shay abuurka qofka bini aadamkaa ka mida marka hore insaanku biabcihi buu de ijtibaaci yahay bay yidhaahdaan oo waad ka jeceshay inaad walaal xesho oo waana min ajmali lmacaani bay ka mid tahay marka samuhu joogo haddii aad ninka hadiyadaha isdhaafsataan oo kitaabada isu dirtaan oo cajaladaha isu dirtaan oo wax mashaakil aanim walaalnimadu way macaantay laakiin markaa lama qiimeeyo walaalnimada waxaad qiimaysaa markaa isqabataan un halkaad istaagto waayo marka kan asbaabta taalloo dhan baa waxay kalifaysaa inay isku dhan u socotaan wax dhexdiinoo khalali ma oolin laakiin walaalnimadaadu waxay ku jirtaa fii maxki tajriba cinda alikhtilaaf islaamku ka nadariyan wuu macaanyi caqli diidi karaana ma jiro laakiin qofka bini aadamkiisuu ta'aqulumula sameeyo siduu ugu dhaqmi kara ee uu naftiisa ugu xakamayn karo ee uu sharka isaga faydi kara bay ku xidhantahy saa daraaddeed walaalnimadaadu waxay qiimo leeday marka dhibtu timaaddo maalan walaalnimadu waxay qiimo leeday markaad adna gacantaada in yari soo gasho walaalkaana u gaajoodo maxaad yeeli waxay qiimo leedahay marka qofna dhiba haysato midna aanay dhiba haysanin maxaad yeeli waxay qiimo leedahay marka kala ra'yi noqotaane wax isku qabataan maxaad yeeli yani walaalnimadu markaasay muuqataa sida daraaddeed qaaciidada walaalnimada ahi haddii dadka lagu rabeeyo maaha haddii la baro anuu kollay laba eray kale nooc baan u aqaanaa malaa waa laga yaabaana macallinnimadaydu inay u kalifaysay waayo shaqo ahaan macallin baan ka aqaanay tacliinta iyo tarbiyadu waa kala nooc qofku inuu cilmi yeesho wax ogaado iyo inuu qofku waxaan ku barbaaro oo tarbiya u hela waa laba shay oo kala nooca inta badan macrifo dadku weliba shabaabu saxwa ee inta dambe wax akhristay xoog wax u dhegaystay macrifada wax badan laysma dheera waa la wada dhegdhegaystay nusuusta iyo aayaadka qur'aan iyo axaadiista laakiin waxaa kala gedisan sida laysugu rabeeyey sheekhii wax ku baray siduu kuu rabeeyey inkastoo shuyuukhdu iminka ay cajiladaba noqotay oo qofku halkuu ka takharujahaba waa caset therefore misaajkiisi in badan si ay wax isaga bedelaan waa adagtay macrifadiisu way kobcaysaa waayo kaasiadkani in badan buu kordhinayaa macrifadaadi laakiin sheekh maaha heli maysi tarbiyadii atarbiyana waa shay laazima oo qofka muslimkii uu baahnaa kitaabadaa la mid ah kitaabada waxaa laga helaa yana macrifa laakiin tarbiyadu waxay u baahan tahay qof waxay u baahan tahay sheekh waxay u baahan tahay cid ku kobciso ku tirayngaraysa haddii qofku qaacidadan uu ku kobco waxaa ka soo baxa dhaqan islaamiya dhaqanka islaamiga ka soo baxaa waa maxay kow waa dhaqan halkiisa ugu hoosaysaa ay tahay maxay salaamatu sadr halka ugu sarraysaana ay tahay alihaar dadka mu'miniintiina inta ay dhex yaalliin u fiirso waa laba garaaf oo laynka hoose ee zero digreega ee wixii ka hooseeya oo markaasi dee minuska gelaya waxa weeyaan waa salaamat sadr qofka mu'minkii alxaqd wاlbuqdaa wاlxasdu iyo wixii la noocay inuu ka caafimaad qabo qofka muminkii waxaas inuu ka caafimaad qabo halka ugu sarraysaana waa maxay waa inaad ogolaato dee naftaada inaad walaalkaa u horto haddaad dee derajada sare gaadhi weydo kollay dadku kobaca wuu kala dheereeya waanu kala gaabiyaaye haddaad ta sare gaadhi weydo macquul maaha inaad ta hoose ka dhacdid halka sare haddii dadka barh baa ku marmarsado saxaabadii nebigaa tarbiyeeyey oo cidduu nebigu tarbiyeeyey calayhi salaatu wasalaam way kollay ka gedisantahay sheekh kale cidduu tarbiyeeyey waayo waa laba macallinoo kala nooca laakiin waxaan leenahay halka hoose waa inaad ka dhicin markaa adigu oo ah inay laabtaadu nadiif noqoto sidaa daraaddeed baa laba aayadood oo qur'aana mid ilahay wuxuu inoogu tilmaamayaa waaladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaaja mima uutuu wayu'iruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa waa darajat اlihaar qolana waxaa la inoogu tilmaamaya waaladiina jaaءuu min bacdihim qoladaas waa raggii raggee tegey laakiin adigu haddaad ragga dambe tahay ilaahay muxuu kuu tilmaamaya inaad ka hoosayn karin waaladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu cadam اlgil cadam اlxasd salaamati الsadr waaladiina jaaءuu min bacdihim sifadoodu waa tan aan la ogolaynayana inay ka hoos maraan war haddaad xidigaha gaadhi kari weyday haddaad cadcid noqon kari weyday dee xidig noqo islaamku ma ogola inaad halkan ka hoos marto saas daraaddeed waxaan leenahay haddii la rabo inaynu ummadda midayno kow waa inaynu qaaciidadan dadku rabayna aaniyan qaaciidadaasi ilaalinteedana dee waa ogtiin qur-aan waxa soo arooray inaan la isxaqirin inaan la iscaayin inaan la ismaagin inaan la isxamanin inaan waxyaabaha akhlaaqiyaadka ku soo ururoo dhan male waxaad odhan kartaa waxay hoos iman karaan waa qaacidada lisiyaana siyaana haadihi alqaacida ayaa la yidhi alxasdu waalbuqdu waaldannu waa waxaasoo dhan ka taga baa la yidhi waa markaa unbay dhici kartaa inuu qofku noqdo maxay kamahali ljasadi lwaaxid markaa unbay dhici kartaa inuu noqdo war qaacidadan ilaalinteedu way ka darantay waxyaabo badanoo u haysataan fii xisi lmuslim qofka muslimka ah, dareenkeenna qaabka laynoo rabeeyey markaynu eegno waxyaabaha inoogu waaweyn waa maxay salaaddaa ka mid ah soo maaha arkaanulislaamkaa ka mid ah laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku abi daawud iyo termadi iyo imaamu axmed ba warinayaan callaamat alalbanina uu tasxiixinayo wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waar ma idin tusiya camal ka khayr badan alaa adullukum calaa afdal min darajati salaati wasiyaam camal soon iyo salaad soon iyo salaad mansiladooda waa taqaanaa muranno kaagama jiro sidaad soonka iyo salaadda u ilaalinaysa si leeg waa inaad u ilaalinaysaa qaacidadatan wa ilaa umma jiri mayso ilaa waxaynu rabnaa ummad eh maadaama aynu ummad rabno alumma alislaamiya waa inay qawaacidday ummad ku noqon lahayd ilaalisaa qawaacid ilumma waxa uga horraysa baynu leenahay maxay aluquwa fillaah walidaalik baana saxaabadu waxay idhahdeen haa ilaahay rasuulkiisiiyow qaala islaaxu daati ilbayn buu yidhi islaaxu daati اlbayn waa in la faydo waxyaabaha alquwa fillaah dhibi kara waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayey fasaadu daatu lbayn inay xaali weliba waxaan idin leeyahy buu yidhi diintay xiirtaa marka waa arrin khatara waxaan leeyahay marka haddii la rabo ummadda muslimkaa iyo midnimadeeda meel foga ka doonine magaalo yar iyo tuulo yar iyo xarako yar iyo in yaroo meel joogta oo waloo muslimiba waa inay isku daydaa rawaabit alukhuwa siday u xoojin lahayd hadday taasi xoogowdo ummadda midnimadeedii way xoogowda qaacidada labaad waa alcadlu fi lnaqd ummaddu wijhaatu nadar bay kala yeelan kartaa masaa'il bay isku khilaafi kartaa si ummadda midnimadeeda loo helo waa inuu dhacaa alcadlu fi اnaqd markaad wax naqdinayso inaad cadaalad samayso waidaa qultum faacdiluu walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdalu huwa aqrabu litaqwa waxaa la yidhi war cadaalad sameeya cadaalad samayntu waxay tilmaamaysaa markaasi qofka muslimka ahi inuu walaalkii hadduu khata ku naqdinayo inuu si macquula u naqdiyo inuu hadafka uu ka leeyahay uu ahaado idhaari اlxaq ma aha inuu hadafkaagu ahaado alalaba inaad xoog badantay inay muuqato walidaalik baa a'imatu salaf waxaa laga warin jiray inay yidhaahdaan waxaan jeclaan jiray haddaan qof la munaadarado in ilaahay carabkiisa xaqa ku muujiyo waayo hadafku wuxuu in xaqa la muujiyo mu inaad ka xoog badato hadduu hadafkaagu noqdo inaad tusiso hebel inuu gafsan yahay ama inaad muujiso inaad adigu ka cilmi badan tahay ama ka xoog badan tahay ama ka toosnaan badan tahay wixii way lumayaan isagana waxaa laga yaabaa dee markaasi inuu is idhaha war ninkaas ka dhici ilaan wuxuu kuu arkaya inaad xaq muujinoo qudhae isticlaa yari inuu ku jiro ama inaad adigu iska kor muujiso inuu meesha ka arko isna markaasi waxaa laga yaabaa inuu isku dayo siduu kuu garbin lahaa laakiin asalku waa inuu noqdaa in si cadaaladi ku jirto naqdintu ay u dhacdo inaad isku daydo inaad waxu fiirsatid wakhtigu aad buu u kooban yihi anna waxaan isku dayayaa inaan soo koobo qaacidada saddexaad ee aan tilmaamayaa waxay tahy atacaawun cala albiri waataqwa dadka muslimiinta inay isku dayaan inay iskaalmaystaan oo isku kaalmaystaan shaygu inuu wanaag yahay inta badan waxaad arki karaysaa dadku iminka xuduuda nafsiyi inay ku jirto iskaalmaysigiisa maalan tusaale yaro basiita waxaa laga yaabaa in shay wanaagoo la dhisayo uu min qibali xarakatiku ka yimaado mundafic baad u noqonaysaa waad cararaysaa meesha xoog baad uga ordaysaa laakiin walaalkaaga kale muslimka hadduu xaggiisa shaygu ka yimaado waxaa laga yaaba bal ciddii wax siin karta ha siisa inaad tidhaahdo oo yacni inaad noqonin qof u jajaban walaalkaagan kale muslimkaa inaad siiso ama inaad wax la qabato ama inaad u xoogganaato waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ahi inay wanaagga isku kaalmaystaan albinaa macan maadaama uu shaygu wanaag yahay uu ninkani wado inaad isku daydo inaad isku kaalmaysataan o alqaacida araabica waayo wakhtigayii baaba malaa tobaneeyo daqiiqa ka hadhay waxaan leenahay in la kala saaro laba shay altabaru' min almunkar laysa tabaru'an min almuslimiin munkarka inaad naqdido oo xaqa caddaysid macnihiisu ma aha inaad dadka muslimiinta a oo ka tegtid qofku baail buu samayn karaa wuu gafi karaa mushkilad baa ku dhici kartaa xarakadu way gafi kartaa bulshadu way gafi kartaa bulshada iyo xarakada iyo qofkaba hala naqdiyo waxay ku qaldan yihiinna ha lagu naqdiyo laakiin macnaheedu ma aha waa dabaday bannaanka shaqo kuma lihi macnaheedu ma aha waxaa idinkaga filan tusaale keliya inaan idin siiyo xadiidkii bukhaariee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayey khaalid ibnu waliid bani judayma markii loo diray maka markii la furtay banu judayma khaalid bin waliid uu qoladaasi qabtay waa kuwii waxba aslamnaa garan waayey yidhi sabana sabana dabeetana khaalid uma kaadinine waa seeftaa laga dhargiyey waa dad islaamay laakiin la laayey si khaldanna loo laayo gaf ah nebiga calayhi salaatu wasalaam khabarkii baa u yimi markaa waxa u yimi khabar sheegaya inuu khaalid ibnu waliid laayey bacd almuslimiin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu baryay isagoo leh allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalidu allahuma innii abra'u ilayk ilaahayow waxaan beri kaaga ahay buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam min khaalid am min sunci khaalid nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahu waxaan beri ka ahay khaalid wuxuu sameeyey waayo waxay ahayd wax gafa waxa khaalid sameeyey laakiin khaalid lagama tabarru'in qaa'id min quwadii lmuslimiin buu ahaa khata buu galay gaf buu dilay muslimiin buu laayay waa dembi weyn in muslim la dilo inkastoo aanu isagu u kasaynin laakiin haddana maadaama ay intani ku filantay yacnii in faasiqa laga hijroodiyo waxa kane qawaaciddooday leeyihin laakiin cumuuman waxaan tilmaamayaa qaacidada odhanaysa inaanu ahayn munkarka inaad radido macnaheedu aanay ahayn inaad ka fallaagowdo dadka muslimiinta ama camalka islaamiga o dhan ama dadka islaamiga o dhan inaad ka fallaagowdo inaanay marnaba ahayn waxle kuwaasi waxay ka mid yihiin qawaacid aynu leenahay waxaynu u baahanay inaynu isku rabayno qawaacid aynu u baahanay inaynu isku rabayno kaasi waa kow shayga koowaad ee aan u arkayo inay midnimada ummadda keenayso shayga labaad ee aan u arkaya wuxuu yahay alxiwaar inay ummaddu aqbasho inay wada hadasho weliba khaasatan asxaabi alcamal alislaami inay aqbalaan alxiwaar inay aqbalaan inuu aqbalo inuu ogaado walaalkii maa macahu min aladilla inuu aqbalo inuu ogaado walaalkii hadduu xaq hayo inuu ka qaadi karo ka qaadan karo inuu ogaado walaalkii inuu si fiican ula niqaashi karo markaan leeyahay alxiwaar xiwaarku iyo dadka inaad waa la hadasho oo xaqa ugu celceliso in badan wada hadashaan waa shay aada u fiican in laga daalo maaha waa sifa madmuuma ka daaliskeedu walidaalik ayay nimankii gaaleed maxay ku lahaayeen nebi nuux yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa agtarta jidaalanaa bay yidhaahdeen waa aad nala doodoo yacni xaq kula doodayo oo doodii baad nagu badisay bay yidhahdeen laakiin qofka muslimka ahi inuu ka daalo maaha walaalkiisa kale muslimkaa ah siduu u qancin lahaa sidii xiwaar loo wada samayn lahaa waxaan leenahay xiwaarku waa yani waxa uu ku salaysay eh, aslu shuura dadka muslimiinta inay wax isweydiiyaan wax isweydiintu ma aha weliba jaanibkan aad u dareemaya inaanay wax isweydiinin waxa weeyaan abnaa'i saxwa gaar ahaan alxarakaat almukhtalafa waxba isma weydiiyaan nin waliba maalintuu jeexday uun ayaad mooddaa inuu tiisa u haysto qolada kale haddii lasoo hadal qaadana wuu naqdiyaa un laakiin waxaan arkayaa fii nadari wallahu aclam inay qaldantay isku darsi iyo midnimo iyo waxaa waxa ka horeeya inuu furnaan karo albaabka inay dadkani wax wada niqaashi karaan inay wada arki karaan masaa'ilkooda masiiriga inay wax ka wada hadlaan waxaa laga yaabaa qadaaya khatiir ummadda u ah koox yar intay qolas la gashoon inay go'aansato dabeetana ku fuliso berrinta inta kalena inay gubato wey asalku wuxuu ahaa waar ummaddu haddii la waaye alqiyaada alculya haddii la waayey maalan maxaanku idhaahdaaye islaamku marjiciyuu lahaa oo khilaafay ahayd oo amiir muslimaba ahaa lakiin haddii la waayey ahlulxalli waalcaqdi lama waayin way kala firdheen calaa kulli xaal lama waayin mantiqa cala alaqal ta'hiirkeedu waa aad isugu dhodhow yahay dadka loo nisbayn kara inay yihiin ahlulxalli waalcaqd gaar ahaan bal dadka kale markaad ka timaaddo maa la waaya inay culammadeedu wax isweydiiso waxaan u arkayaa inay tahay taqsiir aad u weyn oo ka muuqda qiyaadaat alxaraka alislaamiya ka muuqda culamaa'i alumma alislaamiya ka muuqda qaabka loo tarbiyoobay qaabka loo tarbiyo tarbiyadu waa shay aad u cajiib ah in dadku wada hadlo oo wax isweydiiyo oo caynkan waa wax aad u cajiiba maalin dhoweyd ayaa axad اlikhwa cali cabdilaahi oo macallinka ah ee norway ayaa wuxuu ii tilmaamayey oon wax ka weydweydiinayay bal ahdaafta tarbawiga ee waddankani uu ku dhaqmo iyo siday dadka u kobciyaan iyo wax loo baro markaasu wuxuu ii sheegaya elementary classeska calaaska yar ee elementaryga ee ah maxaa la yidhahdaa safi thaani aw thalith ayaa wuxuu leeyahay buu yidhi wax la yidhaahaa moote waxay leeyihiin shir hadda waa class yaroo elementary waa duruusta la baray ka mid tahy classku shir buu leeyihi wuxuu kaloo leeyahay jerman shirka eh, eh, shir guddoomiyuu leeyihi waa asafi tani libtidaa'i oo norwiji kalaasa ah. ayaa wuxuu leeyahay moote wuxuu kaloo leeyahay jerman waxaa kaloo jira teema mawduuc laga hadlayo macallinku markaa shaqo kuma leh waa inu ka aamusnaada mawduucaasi waxaa wadaya yar yarkan meesha isugu yimi waa la hadlayaa waa la wadayaa waa la wadayaa jermankaana hadalka u qaybinaya waa la kala dambeeya waa socdaa qaabkaasu u socdaa waa maxaa ka dambeeya ila waa la ogaya ilmahan carruuri ee kalaaska labaad ku jira inaan waxba ka soo saaraynin eh, wadahadalkan iyo warwareegan aan waxba ka soo baxayn waxaa ka dambeeya waxa weeyaan in dadkan lagu tarbiyeeyo waxay yidhahdaan samarbyt in lagu tarbiyeeyo inuu aqbali karo inuu qof kale wax la qaybsan karo inuu la niqaashtami karo inuu tahay falsafada wax loo xallilaba negotiationku inuu yahay falsafat alxal umuurta khilaafigaa lagu xallilo waar xoog wax iskuma marin karno canaanna wax layskuma marin karo qolaba qol hadday soo caydana waxba ma marin karta nin waliba xaggiisunbuu isna markiisunbuu helayaa microphone bannaan waayo inaad ka kala naqdidaan waa inaad adna heshaan dee meel microfonoo laga hadli karo saa daraaddeed cid ku soo ururtana waad helaysaa cid ku dhegaysatana waad helaysaa wax ku raacana waayi maysid maadaama shaydaanba helay cid raacda mar hadduu shaydaanba helay cid raacda adna wax ku raaca waayi maysid inaad la yaabto maaha war waxanoo xaraka iyo waxanoo wadaad iyo waxanoo dadi waa maxay dee meel kasta ninunbaa ka hadlo cid buu helaya basharku marka lala hadlo cid unbaa la helaya idan si khilaafkeenu uu yaraan karo waxaan leenahay waa inuu furmaa baabka la ydhaha alxiwaar xiwaarkaasi waa inuu ka dhaxeeyaa culamaaءi اlumma waa inuu ka dhexeeyaa qaadat اlumma waa inuu ka dhexeeyaa say isu godo tusi lahaayeen say wax isugu tilmaami war walowiyaan ma aha qasab intaynu maanta isu nimaadna inaynu wax walba ku heshino waa laga yaaba inaynu aragtiyo badani weli godaloolon yeesho laakiin haddii daraasaadka la wado imcaan lagu sameeyo baaritaanka la wado waayo marjac baynu isku waafaqsannay haddii waxuun la wado war balgaallada u fiirso maalan iminka yurub midnimadeeda imse shir baa ka dhacay imise baxti iyo daraasaa la wadaa waxay ilaa hadda isku waafaqsanyeen miyaa haysaan maalinba qolaa carqaladaysa waa hubaaltaas maalina faransiiska isku taaga maalina jarmalka maalinba qolo ayaa carqaladaysaa laakiin kullu daalik may quusanin haddana weli mu'tamarkii waa maftuux weli daraasadiisii waa maftuux weli wadahadalkiisii waa bannaan yahay maalinba in qodob la xallili kara ama hore loo qaadi karaa laysku dayaa innaga waxaad mooddaa waxeennu inay cala alxamaasa ku salaysayn iyo cadho war waa laga yaabaa inuu xaqu adiga ma caagayay laakiin haddaad ii caddayn kari weydo dee maxaynu isku raacnaa hadduu iga madoobaado adna aad ii caddayn kari weydo ama aad isku day kari weydo inaad iga dhaadhiciso waxay ahayd inaad isku daydo shan daqiiqa baan haystaa waan rajaynayaa wamaa bada'tu walanتahayt laakiin wuxun baan leeyahay waayo waa mushkilad dadku dareemaya waxaan garanaya una siladiinnu ina soo wada celin doontaan sheekhii horena waa wada weydiinaysa kuwa dambena waa weydiin doontaan anna waa soo wadi doontaan maxaa ummadda u heshin weyda maxaa wadaadada u heshin waaya maxaa kan loo waayo waa su-aal meel kasta taalla laakiin waxay ka macnayd mana muctamar dhan inaynu u qaadanno un war bal waxaan si aynu wax uga waxaan ku soo koobayaa uun erayga ah alxiwaar inuu qaato jaaniska uu u baahan yahay xiwaarka markaynu markaan idhaahna ha la qaato wuxuu isna u baahan yahay inaynu fasiro oo ah taxriiru nisaac waxaynu isku hayna inaynu marka hore caddayno inaynu ku talagalno ra'yigaaga inaad qasab kaga dhigin oo nusuusta fahamkeedu inuu u baahan yahay in laysla dhirandhiriyo laysla ego waayo mujtahidna mujtahid kale ma qasbi karo dee muqalladna daaba muqalladna muxuu ku qasbi haddee mujtahidku baanu mujtahid qasbi karaynin laba muqalladin haddaynu laba mujtahidna ina isqasbi kari mayno oo malaa dee dadku darajadaasi aaba is wada gaadhsiiyeen kuwa hoose haddaad inaga dhigtana markaa iyana waa adagta calaa kulli xaal waxay u baahantay inaynu aqbali karno inaynu isqancin karno inaynu aqbali karno inaynu in badan wada hadli karno intaa waxaa la socda adab ilxiwaarna inu isla meesha yaallo oo qaabkaynu wada hadlayno iyo erayadaynu ku wada hadlayno iyo saynu wax isaga wada dhaadhicinayno kelima waaxida nebiga calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya ay qolo oo caaisha la joogtay qolo yuhuudi u timi xadiidkii saxiixa wada garanaysaa dabeetana assalaamu calaykum bay ku yidhaaheen geerigii korkaaga ahaato ama erayadii xuxuunay ay odhan jireen ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhaaheen caaishoo la fadhidaa maqashay dabeetana way cadhootay calaykum assaamu wallacna bay ku tidhi idinka bay tidhi geerida iyo nacdashuba korkiinna ha ahaato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay riwaayaadka xadiidku ee saxiixe soo arooray qaarkood waxay tilmaamayeen inuu nebigu u tilmaamay muslimku ma aha faaxish iyo mutafaxishtoona qaarkood waay yanii riwaayaadkaaso dhan markaynu isku wada darno waxay tilmaamayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam nahyinaya caaisha intan ay sheegaysay oo uu ku yidhi anaaba u jawaabo wa calaykum baan ku idhi waxaynu uga jeednaa haddii yuhuud loogu dari waayey waa calaykum asalaam walacna haddii loo raacin waayey in qofka muslimkaa ah eraya ad adag loo raaciyo haddii fircoon la yidhi qowl layina ku dhaha waxaan uga jeedaa adab ulxiwaar alfaadiisa iyo wixiisoo dhan waynu dhahaataa anasta nin la odhan jiray deelka rinji ayaa buug buu leeya la yidhaahdo kayfa taksib ilasdiqaa markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku siinayaa buu yidhi haddii aad rabto buu yidhi dadku inay kaa yaacaan oo weligaa marka aad meesha ka dhaqaaqdo un lagu caayo buu yidhi oo lagu maago fahaakil wasfa buu yidhi anaa ku siinayaa sifadii aad sidan ku noqon kari lahayd laa tucطi axada fursa buu yidhi lilxadiid qofna ha u ogolaana horta inuu hadlo buu yidhi takalam bigayri inqiطaacin can nafsik waida khaطrat laka fikra baynama غayruka yataxadaث falaa tantadir xataa yutima xadiiثah inahu laysa dakiya milak walaa ariba falimaada tudayic waqtaka fi اlistimaaci ilaa xadiiثihi sakiif waa qaacida buu leeyahay ah haddaad rabto inaad dadka ku kala yaacdaanun hadihi alqaacida qaada buu yidhi waa wasfa ah qofkii raba inuu dadka kala diro waxay leenahay marka xiwaarku aadaabtiisa iyo qawaaciddiisa iyo wixiis dhan inaynu ilaalinaaba aada u muhiima akhiiran qadiyad kaloo aan ku gebagabaynaya waxay tahay dacfiulumma oo ah waxyaabaha ka midana waxaa ka mid ah qiyaadat lumma iyo nudumka idaariga ay dhigtaan aynu aada inooga madow fiqigii waxoogaabaa inooga bidhaamay qur-aankii iyo xadiidkii waxoogaabaa inooga bidhaamay laakiin caalamulislaamika cumuuman oo ay la wadaagaan dee abnaadiisii ka dhex timay abnaa'i saxwina waxaad mooddaa qadaaya alidaara watandiim in madmadow aad u tiro badan ay ka saaran yihin aad u tiro badan waa ana lamiir wa anta lamiirkii weeyaan faman yasuuq ilximaarkii un bay taagantahy aad bay u tiro badantay kullu طaa'ifa halkeeda ay go'aamadeeda ka gaadhaa waxeeda ka fulisa dabeetana wadda qolada ugu fiicani waa qolada markaasi uun qaraaraad u dirta alhay alculya ama ciddii maamulaysa ama u sheegta uun liliclaam inay ogaadaan in waxaanay jiraan waxayn leenahay qadiyaddaas iyana waa qadiya aad u khatara waxyaabaha keenay muramada tirada badan le waxaa ka mid a ah qadiyat اlmusطalaxaat waa in la taxdiidin taxdiid اlmusطalaxaat oo ah masaa'ilkaada waxyaabaha munaasacaadkaa sida loo goynayo runtii ka mid a ah. ikhwatii fi اlcaqiida erayadayda markaan soo koobo waxay ku kooban yihiin inaynu manhajka midayno u noqonno waa kow qawaacidda tarbawiga ee qofka muslimka ee loo baahanya inaynaynu adkayno xiwaarka albaabkiisana inaynu furo adab ilxiwaarna inaynu ku dhaqanno qadaaya alidaarana inaynu daraasayno waa aragtidayda kooban waxyaabahan sidhi way soo dhadhowayn karaan muranka ummadda sidii loo yarayn lahaa wallahu aclam wabilahi towfiiq aad baan uga mahad celinaynaa sheekha bismilah aad baan uga mahad celinaynaa sheekha muxaadaradiisaasi qayimka ah annagoo jecel in aanu ka sii doono in allahu mustaqbalka iyo weliba muxaadaraadka dambe noo geli doono haddii eebba idmo iminka waxaa inoo furan qaybtii su'aalaha oo runtii aad moodid su-aalo culculusi oo siyaabo badan oo kala duwan isugu soo dhacay inay ina hor yaallaan aan si isku daynay inaanu qayb ahaan wixii wakhtigu inoo masaabaxo aanu ka qaadanno su-aasha eh, koowaad ee hadda aan hayaa ayaa waxay tahay sheekh waxaa jirta in dood adag had iyo jeer ka dhacdo culimmada diinta taas oo qoloba qolada kale ku tilmaanto inayan diinta aqoon u lahayn ama ka been sheegayaan maxaad u samayn weydeen xal dhexdhexaad ah oo dulqaad ummadda meel uga oo dulqaad ummadda meel ugu yeel ugu jeheeya haddaad tihiin culimmada diinta aqoonta badan u leh taasoo lagama maarmaan ay tahay in midnimo taamah lagu gaaro waxaan ku wareejinayaa sheekha su-aashaas jawaabteeda ereyga sheekh malaa badanna waan ka dagaalamay welina waa soo wataan culammada aad sheegaysaana anugu kama mid yihin ee waxaan ka mid ahay uun dadka waxay qoraan wax ka akhrista culammada waxay qorto weliba kuwa xataa wax ka bartee uu ardayeeyeyna maan ahayn ee dadka waxay qoraan wax ka akhrista uun baan ka mid ahaa laakiin xabada fiicnaan lahayd ee inay dhacdo in dadka muslimiintii ay xiwaarkaa furaan oo is arkaan waxaanan u malayn uun duruuftu wax badan inay qasbi doonto midna iska ogsoonow kolley wax waa jiraan intay doonaanba ha leekaadaane ama munaadara ha lagu sheego ama xiwaar ha lagu sheego ama sidii la doonaha loo dhige waxyaabaha qaarkoodna waxaa badanba dad badan aan culamo ahayn oo isu dhigay baabkan oo iyana muranku ka qayb galay iyo iyadoo la ogaaday maalan nimanka galbeedka aynu la deganay horta dunidu sida badan meel firaaqa maaho meel madhanoo aad haysato dee keligaa aad ku tafriiksanaysa adugu aad beedkaaga ku dilaacsanaysa maaha ee waa meel lagula wadaago dee nin kalena raba inuu beedkiisa ku dilaacsado adna aad rabto inaad beedkaaga ku dilaacsatid waxaa laga yaabaa kutayb yar ama masalo yar oo nin caalima si ula muuqato uu qoray ama se lagaba yaabo mid qarad leh inuu qoray inaad aragto malaayiin laga soo daabacay oo infaaqa intan leeg lagu bixiyey oo tuulo kasta la geeyey oo meel walba uu yaallo oo meel kasta ugu tagto oaan qiimo badan lahayn wadaad intaasoo lacag haystaana ma jiro urur islaamigo intaasoo lacagoo waxaan ku daabacaana ma jira xagga ka yimaadeen waxaad garanaysaa inay jiraan aydi kale ama gacmo badan oo kale inay jiraan oo waxaan daabacaya ama badinaya ama caynkan waxaa kaloo la ogaaday alumma alislaamiya saan idiin soo tilmaamay taariikhdeedii waxaa laga ogaaday inta ay mid tahy ee manhajkaa saxiixa ay mid ku tahayinaan cidina ka xoog badan karin laakiin inta ay kala tagsan tahay inay tahay marka quree laga xoog badan karo wasaa'ilka ay reer galbeed maanta tatawuriyeen ee aadka ay u tatawuriyeen waxa weeyaan sidii fitna loo abuuri lahaa waa wasaa'il daraasaad ay ku bixiyeen waxyaaba badanay ku sameeyeen caynkan si loo suni lahaa laakiin iyaga canaanan maayo waayo inay dee taطawuriyaan way lahaayeen inay waxaan saan u galaanna way lahaayeen laakiin naqsigu ama culamo nidhaana ama caamo nidhaana ama isku wada darra waxba ayna kala saarsaarine naqsigu xaggeenunbuu jooga ee caamo iyo culamo iyo qaar kaleba waxay ahayd inaynu waxaanseaynu isaga xijaabayno ama uga taطawurayno inaynu samayn karno in culammadu xiwaar yeeshaanna aad bay u macaanaan lahayd weliba fii ra'yi maalan inay majaamic waaweyn oo cilmiyoo la taطawuriyo maalan qaar baa jira lakiin waxaad mooddaa inay xuduud dayiqana yiin kuna salaysan yihiin inta badan dawladuhu waxyaabaha ra'yada ka yimaada ama masaa-isha caamkae dadku had iyo goor isku wada waafaqsan yihin maalan eh, majmaca alfiqi liraabit alcaalami alislaami ama majmac buxuuth alislaamiya lilazar ama majmaca waxay ahayd majaamic noocaas oo kaleo waaweyn oo xor ah inay yeelato ummadda muslimka ah war qaraarka intaan la gaadhin waxaa ka horraysa daraasa majaamicdu waxay ahayd cala alaqal inay jiraan meelo daraaso samaysa oo markay daraasadu mutakaamil noqoto u bandhigta ciddii culamo ahayd ama qaraarka gaadhi lahayd laakiin xataa waxa weeyaan daraasa awaliya ciddii samayn lahayd baan weli la samaynin ama majaamic intaa leeg baan weli la helin ma garan karo waxaan ku jawaabo laakiin waa naqsi aan kula dareemayo un wallahu aclam mahadsanid su-aasha labaadii waxa ay tahay waxa uu leeyahay oo weydiiyuhu sidee loola dhaqmayaa koox ama fardi muhiim ah amaba jameeco haddii ay diiddo markaasi midnimada muslimiinta ee caamka see ma jirtaa wax dawaabit ah oo xadadaysa qaabla dhaqanka kooxdaas ama jameecadaas ama fardigaa muhiimkaaba falyatafadal mashkuura koox muslima oo caqiido saxiixa wadata oo midnimo diidaysa ka mabda'iyan garan maayo anugu alfiraqi daalla hadday dee tahay waan garan karaa laakiin hadday tahay koox caqiide saxiixa wadato oo muslimoo midnimo diidaysa dee mabda'an caqiidada saxiixa ay sideetaa ku qasbaye waa inuu jiraa asbaab kalo ay ku cilaysanayaan marka waxaan odhan laha wa inaynu daraasaadkii iyo xiwaarkii uun bilowna subul sixriyo aan tilmaamayo aan leeyahay halkaa usha kaga dhufta markiiba waa la midoobaya ma garanayo lakiin waxaan leeyahay waa inaynu bilownaa inaynu fahmi karno waxay u diidayaan waa inaynu bilownaa inaynu heli karno ciddii qancin kari lahayd iyo cidday xiwaarka la geli kari lahaayeen intaasoo dhan haddii la waayo maalan kolliyo kollayba walaalnimada islaamigii waxay kugu faraysay oo dhan dee way kugu leeyihin hadday dee ahlu bidce iyo wax la mid ayinoo bidcaad faafinaya waxaasina dee wixii ay lahaayeen alhijra can almubtadica wixii ay lahayd baa lagula dhaqmaya kow iyadoo laakiin inta badan aad u celinayso cid ahlucilmiya waayo hijrada lafteeda yaquul ibnu cuaymiin maala markuu ka warramayo masaladaas wuxuu leeyay waxay ku salaysantay ama ibnu taymiya fii fataawiih waxay ku salaysantay buu leeyahy asalku waa in bidcoolaa laga hijrooda laakiin bu yidhi hadday hijradu bidcadu sii kordhinayso oo labada ay ka maslaxo badnaan lahayd in aad la tacaamuli kartid ama dadkan aad cid ka soo reebi kartid ama aad caynkan yeeli kartid waxaa roon buu leeyahy in caynkan loo sameeyo sidaa daraaddeed waxaan uga jeedaa un xataa markaay noqoto inaad gaadho xadkaa inaad ka hijrooto inaad go'aanka adigu iska gaadhine bacda daraasa dadka ahlu ee waxaan kuu fatwoon kara inaad u geyso iyagu ay kuu fatwoodaan calaa fatwaahum inaad markaasi ku hijrooto wallahu aclam waa yahay su-aalsha ku xigtaahi waxay leedahay inkastoo aysan su-aal ahayn ay ra'yi tahay sheekh mustafe adigoo raalliya ma ku muxaadarayn kartaa af soomaali aan baraxnayn aan uusan ku baraxnayn luqad kale si aan uga faa'iidaysto muxaadaradaada oo weliba af soomaaliya aada u jilicsana waxaan u malanaya naga aqbali doonti waagaag su-aasha ku xigta waxaa weeye walaalkayow masaa'ilka khilaafiga ah ee aan caqiidada ahayn oo xadkooda la dhaafiyo ama ma u aragtaa inay ka mid yihiin ama ugu weyn yihiin waxaa nusqaaminaya ama burburiya walaaltinimada iyo mid eh, iyo mid ummadda muslimiinta iyo midnimada ummadda muslimiinta haddaad taa qabto waa maxay xalku sida sidoo kale kala duwanaan intee la eg baase laysku wadan karaa haddiiba ay dhacdo in la kala duwanaado maadaama dhibtu ay badan tahay halkii la qabtaaba waxaan odhan karaa male duruus bay u baahnayd maalan masaa'ilka fiqiga iyo isku khilaafkooda maxaa bannaan in la isku khilaafiyo maxaan bannaanayn in la isku khilaafo maxaa khilaafkiisu saa'iq yahay oo la aqbali karaa iyo maxaan la aqbali karin haddii la isku khilaafo maxaa ka ratibmi kara see loola dhaqmaya qofkaad masaa'ilkan isku khilaaftaan ama see loo qancin karaya goormaa qofka lo odhan karaa xujadu way ku quntay oo yani masalada tana nusuusteedii iyo xujadeedii waa lagu qumiyo waa ku kacsantao ogaanbu lihawa nafsi aw litacasubi buu uga tegaya waa masaa'il runtii in badan in la baxtiyo u baahan laakiin markii horena waan kuu qadimo waxan ku yidhi masalada hadda ka warrami maayo cidda asbaabteeda u baahanna waxaan idhi kutaybka ugu yar baan idiin sheegayaa faa'iidada badan lane kitaabkaasi u noqda intaa wixii ka badan waxaan odhan lahaa bal culammada kaa ag inaad duruus kala kulantid masaladan ku saabsan isku day wallahu aclam waayahay su-aasha ku xigtaahi waxa ay leedahay oo uu soo qoray weydiistuhu sheikhow waxaan ognahay in dadka islaamka ahi isu naxariistaan oo markay dhibaata soo gaadho inkan kale xanuunka eh, inkan kale ka xanuunsado hadda waxaa dhacday baryahan dambe in qaar ka mida gobollada soomaaliyeed duulaan lagu hayo iyadoo markaasi cadowga gaaladu ay ku hayaan duulaan laakiin tataagani waxay tahay waxaa dhacda qof walaalkaayi inuu arrintaasi uu si kale u arko isagoo bal odhan kara waxaan taageersanahay nimanka iyagu duulaankaasi wada ee gaalada ah ama kuwa la taageersan maxay tahay tacaamulka qofkaasina dhex mari kara sidee baanse u wada shaqayn karaa <clears throat> su-aasha iyo sida loo dhigayo iyo sidaa looga jawaabayaaba runtii waxyaaba badan bay u baahan yihiin qawaacid guud baynu inagu ka warannay laakiin tatbiiqaadkooda tafsiiliga ama hoosu daadagoodu runtii wax badan buu u baahan yahay iyadaa cid iskuma khilaafsana dadka muslimiinta ahi meel kastoo ay joogaanba inaad u damqatid inkastoo damaqaasi uu yaraaday markay bateen googo'a dadka muslimiinta ahi maalan tusaale dhowanku siiyo innageennana abnaa'i saxwa ah ama laga yaabo soomaaliya af soomaaliya ku hadalla waxaa laga yaabaa dhibta soomaaliya ka dhacda inay aad madaxeenna ugu weynaato aadna uga gubanno orodkuna aynugu bato dhibta laakiin shiishaan ka dhacda inaynu tv-ga ka daawanno unoo yaro cadhonna bas maxaa keenay shiishaan markay dhibtu haysatana inaynu wallahi waa dad muslimiinoo la dhibayo marka ay dadka af soomaaliga ku hadla meel ka mida ah ay ka jirtana in gubashadeennu badato markuy bosniya ka jirtana inaan in badan la tafaaculin marka falastiin ay tahay inaynu idhahno waa qoladii ay yuhuudda islayn jireen oo weligood konton sannadood bay is soo dili jireen yacni waa iska masala maadaama warkuu akhriyay oo akhriyay akhriyo intaad soo jirtayba aad warka ka maqlaysay uun in eh, qolo falastiin la ydhaha meeshaa lagu laayo inay tahay dad falastiin oo la laynaya waxaan leenahay waxa kani waxay la xidhiidhaan qofka muslimka ah iyo dareenkiisa iyo saa loo rabeeyey iyo caqiidadiisu intay gaadhsiisantay iyo walaalkiisa kale muslimka ah sida uu u dareemayo qofbana meel bay u joogtaa marka dariiqa qura aan arkaya wuxuu yahay in dadka jahliga laga siibo xaqana loo caddeeyo islaamnimadana lagu soo celiyo kow qofka muslimka ee gaalo taageeraya dee asliyan isagoo garanaya oo wax cudurdaara aan lahayn hadday taageeradu noocaa qayaxan noqoto dee waxaa laga yaabaa inay min asbaab alkufri washirkiba noqoto isagoo dee qofkii wixii garanaya oo aan waxa acdaara wadanin oo wax loogu cudurdaaraanay meesha oolin inuu gaalo raaca oo taageero qof muslima ama ka soomaaliya ha noqdo ama ku kale ha noqday waxaa laga yaba nin somalida imka iska sheekeynaynu idhaaho war carabta gardarane nimanka yuhuudda la ydhaahdaa meeshooda kuwanunbaa dhagax ku tuurayo loo taagalayo caynka lakin waxa laga yaaba kelmaddaasi wisrigaysida inay aad u dhib badantay qofka laakiin waa laga yaabaa qaarkood in acdaariya wax loo helheli kara ama wuxuun la ydhaaho ikhwatii filah markaa wuxun baan odhan karaa dee dadku waa dadkaynu rabnay inaynu saxna un kuwa inoogu dhowa maanta aynu waxu sheegi karnaana innagu markaynu weliba soomaalina waa kuwa af soomaaliga ku hadlaya soomaalinimaduna macnaheedu maaha muslimnimo ee dee waa dadkaa ishuwanuun ficlan dee guud ahaan cid aynu gaalanayna ma jirte waxaynu ku naqaana dadka soomaaliyeed boqol kiiba boqol inay muslim yihiin laakiin dee dad inkaarqabaa la waayi maayo kuwii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la noolaaba dee cabdilaahi bnu saba iyo inkaaraa joogay hamoodin yacni meesha markaa saxwa timaadda in dadku daahirayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kuu gacanta ku hayaba balaayaa joogtay markaa dee sidii islaamnimo ku jirto in loola dhaqmo kii la sixi karo in la saxo kii wax loo bari karaa in la baro kay tahay dee markaa in laga hijroodo ama lala colaatamo ee xadkaasi gaadhayana laakiin anigu masaladan ka digayaan waxa weeyaan nin waloo dhallinyariiba intuu meeshiisa xaakim iyo qaadi iyo caalim ka wada noqdo dadka yuu axkaamta ku qaybqaybinin oo badhna gaalaysinin badhna dirin badhna odhanin waa bidcole eh. ee marjac ha jiro wax loogu noqonayo wallahu aclam waa hagaag wakhtiga oo nagu soo koomay su-aalaha oo aad u fara badan amaba se qaar qaybtii ugu muhiimsanayd haddana aanu ka jawaabnay waxaanu jecelnahay wixii la xidhiira fiqiga amase su'aalaha kale aan weli laya jawaabin iyagaba inaannu u dibdhiganno kulamada dambe hadba intii aanu ka gaari karro waxaanse ku soo afjaraynaa hadda codsi yar oo ka yimid sida aan filayo ama ay u muuqato gabarh ka mida ah gabdhaha walaalaha ka soo qaybgalay mu'tamarka taasoo aragta in marka ugu horaysa ducadu maadaama ay tahay shayga ugu muhiimsan ee lagu gaari kara alle subxaanahu wa tacaala in dadku qof walba heba ilaahay uu baryo sidii maantay dhibaatadaana haysa ee caam ahaan muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ilaahay uu nooga qaadi lahaa iyo in iyada gaar ahaan oo tiri waxa aan bartaa hadda diinta islaamka anigoo qur-aanka barashadiisa bilaabay sidii waxbarashadaas alla ugu sahli lahaa ayadana alla u fududeeyo in markaasi loogu duceeyo inta ayaanu ku soo khatimaynaa annaga oo maaragtay maxaadarada muxaadaradii labaad ee maantay maalintii koowaad intaa kusoo gabagabaynayna waxa aanu jecel lahay inaanu ku soo ururinay intaas Eh, waxaa naga ogeysiisaa dhowr ogeysiis oo ay noo soo gudbiyeen guddiga maamulka eh, kuwaasoo aan jecelahay marka stageka xirma kabacdi inaan iyadan idiin soo gudbiyo wax yarsii fadhiya gabdhaha ayaana hor doona raggu inta wax yarsii fadhiyayo si aan isu kala fududayno